bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab la yqل khabثت nafsي baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yaqul yownan dhihin qofka khabuhat nafsii nafsadaydii way xumaatay yownan sidaa dhihin qaala xadahanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa e, alfiryaabiyu qaala xadahanaa sufyaan wahuwa sufyaan bnu saciid athawriyu can hishaami can abiihi can caaishata radia allahu canha can اnabiy sal l slam qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin khabuthat nafsii nafsadeydii way xumaatay walaakin liyaqul ha yidhaahdo laqisat nafsii nafsadeyda dabcigeedii baa xumaaday ayib marka laba eray baa meeshan taal khabuthat iyo laqisat ayb khabuthat nebigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam in la isticmaalo lianna khubhiga iyo qofka khabiidka ah eray afka u fiican maaha waa wax marka in laga idib qaato ay tahay afkana aan u wanaagsanayn laakiin laqisad xoogaa waa dabci xumaatay way saa-a khuluquhaa nafsadeeda dabcigeeda waa xumaaday eeyaantan middaa marka nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa ogolaaday ka kalena waa karaahaystay karaahadaanuna waxay ku dhacaysaa qofku markuu nafsadiisa isaga ka waramaayo ama haddii uu qeyrkiis ka warramaayo nebigabaa de qeyrkiis waa uga warramay oo qofka qiyaamuleylka shaydaanka uu ka mashquuliyo marka waa kii yidhi qofkaa ka kale ee aan ilaahay xusin habeenkii waa soo kacayaa asbaxa kaslaana khabiia nafsi asbaxa kaslaana khabiida nafsi ayaa ku jirtay markaas de nebiga qeyrkiisuu ka warramayay markaana adiga nafsadaada inaad tiraahdid khabuhat nafsii ayaa la diidaya ayb ayb marka lafd اlkhubhi alimaam ibn اlathir aljazari nihaayada wuxuu ku yihi wainamaa kariha wuxuu nacay khabuhat haraban min lafdi اlkhubhi wاlkhabiiثi ka cararid ou ka cararayo ereyga khubhiga iyo khabiidka ayuu nebigu u nacay sal lla l slam meeshaa marka waxaad dareemaysaa erayada la isticmaalaya lafteeda aadaabta inay ku xiran tahay oo laba eray oo ay dhici karto in hal macno lagu gudan karo midna inuu xun yahay midna inuu inuunan xumayn oo markaa la isticmaali karo waana dee sidii nebiga sal allah subxaanahu watacaala mu'miniinta wuxuu ka reebay raacinaa inay isticmaalaan undurnaana waa amray yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waquulu ndurnaa ee qofka mu'minkaa raacinaa markuu leeyahay macno fiicanuu ka wada oo saxan laakiin yahuuddaa ku gamban jirtayo oo waxay dhihi jireen raaciinaa min arucuunati doqonnimada iyo waxaas ay ka wadaan marka erey marka laba ixtimaal geli karo oo nin qalloocanna uu ku gamban karo inaanba la isticmaalin ereyga aan waxba lagu gaba karin ee toosan in la qaato oo la isticmaalo way badan tahay marka ereyada noocaas oo kale waxaa ka mid a ah waxyaabaha afka in lagu ballaariyay ay xun tahay nebigu waa ka kinaayoo jiray jimaac oo kale iyo oo xadiidkii sulaymaan waxaan soo marnay inuu yidhi la aduufanna alleylata calaa nisaa-i caawo habeenke haweenkaygan ku wareegaa ayaan ku wareegayaa macnaha waa jimaacayaayuu ka wadaa laakiin ereygiibuu toosiyey ayib waxyaabaha waxaa ka mid a ah cawrada iyo marka laga hadlaayo ama la tilmaamayo inaan loogu yeedhin magaca sariixa ah ee markaa laga kinaayoodo oo kinaayo wax lamida laga isticmaalo waxyaabaha qofka kasoo baxaya xun ee qofka uu qurunsado iyaga laftooda inuunan toos sariix uunan u abbaarin ee uu si kale u abbaaro ayib mararka qaarna adde marka sariixu uu bannaan yahaa jirto haddii macna iyo maslaxo weyn ay ku jirta markaas ayib waa kii yidhi eh, abuubakar umsus badra laati ereyga marka toos ah buu isticmaalo sariixa ah, de markaasoo kale macno nooca haddii uu jiro ama maslaxa ay jirto waa loo gol yahay ayb qala xadaanaa cabdullaahi qala wahuwa cabdullahi bnu saalix qala xadaanii leytu wahuwa leytu bnu sacdi qala xadaanii yunus wahuwa yunus bnu yaziid alayliyu can ibni shihaab can abi umamata can abihi can rasuuli اllahi sal l slama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin younan dhihin khabusat nafsii walyaqul ha dhaho laqisat nafsii qaala muxamadu asnadahu cuqayl xadiidkan cuqayl waa isnaadiyey cuqayl yunus uu la siman yahay yunus bnu yaziid alayli iyo cuqayl bnu khaalid alayli waa isla siman yihiin labadooda layth laftiisa zuhri waa ka wariyaa laakiin markan waa degay ayb oo wuxuu ka wariyey tilmiid azuhri ayb oo yuunus ah marka ardayga mararka qaar sheekhiisa inuu waxna waa ka maqlaa waxna kama maqlin waasid oo uga maqli karaa qaala baabu kunyati abilxakam abulxakam kunyadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay yacnii qofka in abulxakam lagu kunyeeyo ee sababka in laga hadla keenaysana waxaa ka mid a alxakamu huwa allah alxakam waa allah kuniyadiisu say noqone qala xadaanaa axmed bnu yacquub qala xadaanaa yaziid bnu lmiqdaami bni shurayx bni haniin alxaariiy wa huwa alkuufiyu saduuq ayb akhda'a cabdulxaq fi tadciifihi cabdulxaq ilishbiili waa gafay xadiidkan ninkan inuu tadciifiyo ninkan ayb dacfigii uu ku xukumay can abiihi aabihi marka waa almiqdaam bnu shurayx wahuwa hiqat can shurayx bni hani qaala xadaanii hani bnu yaziida anahu lamaa wafada ilى اnabiy sal l slam markuu nebiga usoo wafdiyey maca qowmihi qoladiisana isagoo la jiro fa fasamicahum nabiyu sal l slam nabigaa maqlay wahum yukannuunahu iyagoo ugu biabi lxakam fadacaahu waa anabiyu sal l slam nabigaa u yeeray faqaala wuxuu yidhi ina allaha huwa alxakamu allah garsooraha dhabta ah ah alxakam wa ilayhi alxukmu xukunkuna xaggiisa ahaaday falima takanayta biabilxakam maxaa isugu kuniyeysay abulxakam qaala laa buu yidhi may anuu iskuma bixinin walaakina qowmii qowmkayga ida ikhtalafuu hadday iskhilaafaan fii shayin ay isku khilaafaan atownii waa ii imaan jireen faxakamtu baynahum waa kala saari jiray faradiya kila lfariiqayni labada kooxba way ku raalli noqon jireen waxaan garta sidaan ugu qaybiyo qaala wuxuu yidhi nebiga maa axsana haada alla kan wanaag badana meeshaa marka waxaa laga qaadanaa fiihi itikhaadu lcurafaa dad odayaal in la samaysto oo dadka kala dhiciyo oo kala heshiisiiyo garta ay u geystaan wixii markaas dabcan aan islaax iyo ku tacalluqo xukun kala goyntiis maa waa islaax ee dadkaani marka xuquuq hadday kala qabaan oo kale war hebel intaan uga tag intaan ma haystee sidaan waxaan hala joojiyo saan hala yeelo wixii ku tacalluqo in loo samaysto dad marka odayaal u ah oo curafaa la yihaah inay bannaan tahay leanna dadkani ninkaana oday u ahaa way u keensan jireen gartooda waana ku qanci jireen ayb bukhaarina kitaabulaxkaam baabuu u sameeyey curafada abu daawuudna sidoo kale baabu u sameeyey ayb nebigana halkan wuxuu le maa axsana haada alla arrintan wanaag badana yani wax fiican waaye buu ka wadaa uma qaala wuxuu yidhi maa laka min alwalad maxaa adiga kuu sugnaaday oo ilmo ohood leedahay qultu waxaan idhi lii shurayxun wa cabdullaahi wa muslimun banu haani saddexdoodaba waa ilmo haani <coughs> qaala wuxuu yidhi faman akbaruhum kee ugu weyn kooda ugu weyn waa kee qultu shurayx qaala fa anta abuu shurayx adiga hadda kadib abuu shurayx baa lagu yidhaahdaa ayb meeshaan waxaa laga qaadanaa qofka kunyada ilmihiisa kan ugu weyn inay wanaagsan tahay inuu ula baxo haddii uu doonana keyrkiis waa la bixi karaa laakiin hadda nebigu sida hadda uu yeelayba ka ugu weyn buu ugu kunyeeyey wadacaa lahu wa waladihi isaga iyo ilmihiisaba waa u duceeyey wasamica anabiyu sal ly slama qowman nebigu wuxuu maqlay dad yusamuuna rajula minhum nin iyaga ka mida ku magacaabayo anta rajulan ku magacaabaya nin iyaga ka mida cabd alxajar cabdulxajar ku magacaabayo faqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yihi masmuk magacaa adiga qaala cabdulxajar qaala laa maya anta cabdullaahi adiga ilaahay baad addoon u tahay cabdullaahi qaala shurayxun waina haani'an haani lamaa xadara rujuucuhu ilaa bilaadihi markii lasoo gaaray waqtigii uu beledkiisi u laabanayay ata nabiya sal l slam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg biayi shayin yuujibu liya aljanna shay kee ahoo jannada aniga ii waajibinayo ku mutaysanayaa ii sheeg qaala wuxuu yidhi nabiga calayka bixusni lkalaam war fiican ogow hadal fiican ku dadaal wabadli acaam iyo cunto bixinteed oo dadka marka masaakiinta inaad quudiso ood cunto siiso ayb marka tarjamadii xadiidka adda waa ismudaabaqeynayaanoo waxay tahay kunyata abilxakam kunyadaana marka in laga fiican yahay oo nebiga sal ll ly slam uu bedelay qaala baabun kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga wuxuu ahaa yucjibuhu lismu lxasan magaca wanaagsan ayaa nebiga cajab gelin jiray oo uu jeclaa ayb qala xadaثna mxamed bn الmuثanى qala xadaثna slm bnu qutaybata qala xadaثna xml bnu bashiirin xml bnu bashiir bni abi xadrad ninkan marka waa xml bnu bashiir bni abi xadrad alأslamiy اlmadaniyu maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi ladb اlmfrad qala xadaثanii camii aabihiis ibnu xajar wuxuu ku shee adeerkiis wuxuu ku sheegay cabdullaahi ibnu abi xadrin oo baabka mubhamaadka bitartiibi man rawaa canhum ayuu wuxuu yidhi xamlu bnu bashiir can camihi huwa cabdullaahi bnu abi xadrin can abi xadradin qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man yasuuqu ibilanaa haadihi geelaynan kan ayaa yaa noo kaxaynayo ow qaala amase wuxuu yidhi nabiga man yuballiqu ibilanaa haadihi geelaynan yaa gaarsiinaya meesha qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ana aniga fa qaala nebigu wuxuu yidhi masmuk magacaa qaala fulaan hebel qaala ijlis iska fariiso qaala ijlis uma qaama aakharu mid kalaa kacay fa qaala masmuk qaala fulaan faqaala ijlis uma qaama aakharu ku kalaa kacay faqaala masmuk qaala naajiyatu magaceyga naajiya la yihaha qaala wuxuu yihi anta lahaa adaa iskale marka fasuqhaa orod geela noo kaxee marka naajiya macnaha ku jira waa qof badbaaday wey qof badbaaday marka badbaadada magacaasi marka waxaa laga samasaadsiyaa ku jira tafaa'ul xasan waxaa laga rajaynaa wax fiican iyo tafaa'ul ayaa ku jiraan marka wuxuu leeyahy adaa marka geela noo kaxaynayo orod noo kaxay kuwii kale marka magacyadoodiibaa malaha magacyo aan fiicnayn bay noqodeen waa ka tegey magacyada wanaagsan uuna nebigu ou jeclaa qisadii bukhaari uu warinayo sulxulxudaybiyana waxaa ku jirtay markii la yidhi suhayl bnu camrin ayaa yimid waa kii nebiga yidhi qad sahula amrukum ninkan soo socdayaa waay waa suhayl markaasuu yidhi qad sahula amrukum arrintii waa fududaatay marka markaa nebiga magacyada wanaagsanna waa jeclaa kuwa qaabka daranna waa necbaa cumarna radia allahu canhu ninbu wuxuu ku yidhi magacaa adiga markaasuu wuxuu yidhi lahab holac aabbaha magaciis shihaab dhimbil daba magac kaloo haddana wax kaloo ku dara shucla wixii dhammaa dabay isla noqdeen markaasuu wuxuu yidhi adrig beytaka fa inahu qad ixtaraq orod gurigaaga gaar guriga waa gubtay markuu gurigii ka u tegay ku laabtayna waa gurigiisa waa gubtay marka asmaada iyo musamayaadku waa waxaa ka dhexeeya calaaqaada ka dhexeeya alasmaau walmusamayaat magacyada iyo waxa lagu magacaabo taahiir baa ka dhexeeya dadka sida dadka iyo bii-adaba taahiir uga dhexeeya ninka meesha uu degan yahay iyo dhulka uu ku nool yahay dabcigiisa saameyn ayuu ku yeelanaa soo maaha magacuna sidoo kale w waxa uu cunana waa sidoo kale waxa uu la deriska yahayna waa sidoo kale nabiga sal ll ly slam geela iyo dadka wado wuxuu yidhi eh, asxaabu lfadaadiin ahlu ahlu lkhuyalaa'i eh, dadka marka wuxuu ku sheegay kibir iyo isla weynin iyo eh, geelayda waayu ayuu jira xaggooda xayawaankan marka iyo iyo iyo dadka dhaqo oo mar walba deriska lee daba socdo dabcigii xayawaanka usoo gudbaya marka eh, macnahaas oo kale unbaa halkaana ku jiro qaala baabu baabu baabu surcati fi lmashyi degdega socodka lala degdego oo qofka uu socodka boobo oo socodka dedejiyo wixii ku yimid oo socodkaa la dedejinayo marka waxaa ku jirta qofka socodka markuu dedejinayo nin <coughs> nin hami iyo himilo ay ku jirto waay qofka ee nin iska caajisoo waqti dhumisa ma aha ninkan mar haddii uu socodkii boobayo waxaa ka muuqato nin dani ka dhacda waayo oo waqtigiisii ku xisaabtamayo wax u degdegayo nebigana isagoon iska lifin ayaa socodkiisu uu deg deg ahaaba oo shamaailka kutubu shamaa'il waxay leeyihiin markuu soconayo waxaad moodeysa kaannamaa yanxadu min sabab inuu nebiga ka degdegaayo dalcad ayaad moodeysay annagana waa ordaynay markaas mana gaarayninay dheheen isagana marka hareerahay ka socon jireen marka waa dadaalaynay marka dhib ayay ahayd marka inaan la soconno ayb ama aayadda ilaahay uu yihi cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hownan hownanku waa tawaaduc kibir la-aanay soconayaan waay maahane in cagaha dhulka lagu jiido ma laga wado ayb qaala xadaanaa isxaaqu qaala akhbaranaa jariir can qaabuus huwa qaabuus bnu abi dabyaan an abiihi qaabuus bnu dabyaan can abiihi abu dabyaan can ibni cabaasin qaal aqbala nabiy llahi sal ll slam nabigaa soo jeesta musrican isagoo degdegayo wanaxnu qucuudun annaguna aan fadhinno wa naxnu qucuudun annagana aan markaa fadhino musricanto marka ka rabaa xataa afzacanaa ilaa ayna argagax gelisay surcatuhu ilaynaa xataa afzacanaa surcatuhu ilaynaa degdegiisii uu degdegay ilaa uuna argagax geliyey ayb ama xataa afzacanaa ilaa uu nagu argagax geliyey nebiga surcatahu degdegiisa uu nagu argagax geliyey ilayna xaggeenna usoo degdegaya ayb falama intahaa ilayna markuu annaga na soo gaaray sallama waana salaamay uma qaala qad aqbaltu ilaykum musrican waa idiin soo jeestay aniga oo degdegay liuqbirakum bilaylati اlqadri laylat lqadrigiisaan idinkugu sheego fanasiituhaa waa lay hilmaansiiyey fii maa beynii wa beynakum inta aan idinka iyo aniga dhexdeenna ayaa lay ilowsiiyey faltamisuuhaa gooba oo raadiya fi lcashri alawaakhir tobanka dambe dhexdooda ka raadiya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan axabu lasmaa'i ila allahi caza wajala magacyo alla agtiisa kuwa loo loo jacayl badan yahay qala xadaanaa mxamed bnu yuusuf qala xadaanaa axmedu qala xadaanaa hishaam bnu sacdin qala akbaranaa mxamed bnu muhaajir qala xadaanii caqiil bnu shabiib wahuwa majhul rawaa lahu lbukhariyu fi ladab lmufrad waabu dawuud wاnasaa-iyu can abi wahbin wahuwa abu wahb aljushami صaxaabiyu wa kanat lahu suxbatun buu lahaa can nabiy sal ly slam qaal tasamuu biasmaai alambiyaa ambiyada magacyadooda isku magacaaba oo ilmihiina u bixiya magacyada nebiyada marka da waa in magacyada nebiyada ay bannaan tahay in lala baxo nebigaaba sameeyey sal l slama wiilkiisii ibraahim uu ku sameeyey aabihii ibraahim ayuu ku sameeyey ayb wa axabu alasmaai ila allahi caza wajala magacyo ilaahay agtiisa kuwa loo jacayl badan yahay cabdullaahi wacabduraxmaan waa cabdullaahi iyo cabduraxmaan labadaas leanna addoonnimaday ka tarjumayaan wa asdaquhaa asmaa wa asdaqu lasmaa'i asmaa kuwa ugu run sheegid badan xaaritun wa hammaamun xaaris iyo hamaam labadaas magac waa run sheegid badan yihiin warwaarun sheegid badan yihiin macnaha laga wadaa muxuu noqonayaa bani aadamka wasfigiisa iyo tilmaantiisa dhabtaa ah bay ka warramaan labadan magacoo lianna bani aadam kasto waa xaarithun hammaamun xaarith macnaha waa mid wax kasbado wa waxbuu kasbanaya meel ma taagna imaa khayr ama sharow kasbadaa bani aadamka hammaamna waxaa weeyaan waa mid himilo badan oo isaga dhan ay ku jirto hami iyo inuu wax helo wax noqdo ee bani aadam labadaa tilmaan ka maran ma jirta marka xaarifii hamaan marka labadaas magacna bani aadam wuxuu yahay bay ka run sheegid og yihiin ayb ayb iyaga markaas waxaa weeye dad waxaad arkaysaa dhahaya marka xaarith iyo hamaamna in lala baxo waa sunno xaarith iyo hamaam xadiidku wuxuu tilmaamay bani aadam tilmaantiisa ayay ku ayay ayay tilmaamaan oo ay run ku sheegaan dabcan waa lala bixi karaa laakiin iyaga sida cabdullaahi cabdiraxmaanna maaha oo layskugu tirtirsiiyey oo allah jecel loo yidhi labadan laakiin bani aadam haddii xaarith loo bixiyo waa tilmaan ku habboon hamaam haddii loo bixiyana waa tilmaan ku habboono ou qaba macnaha ayb wa aqbaxuhaa asmaada kan ugu foolxunna xarbun wa muratu xarbun marka xarbiga waa dagaal iyo col ayuu ka tarjuma waa colaad carabtana xarbun waa la bixi jirtay soomaaliduna waa la baxaanoo colaaday dhahaan colaad colaad colow sheegaan wa muratu murana waxaa weeyaan waa qaraar soomaalida qaaraa la baxoo dacaray yihaahdeen dacar dacar waa mura qaraar waacyadaas marka ilaahay agtiisa ku ugu foolxo marka qofkii loo bixiyo waalidkiisa isagoo jaahila ay u bixiyaan waa inuu bedelaan lanna nebiguba waa bedeli jiray sala allahu calayhi wasalam qala xadaanaa sadaqatu qala xadaana bnu cuyayna qala xadaana bnu lmunkadir can jaabirin qaala wulida lirajuli mina nin annaga naga mida waxaa loo dhalay ghulaamun wiil fasamaahu lqaasima qaasim buu u bixiyey faqulnaa waxaan ku nidhi laa nukaniika abalqaasim abulqaasim kuugu kuniyey mayno walaa karaamata karaamana maa kuwala hid arrintaas yani wiilkii waa qaasim abulqaasim ma ku dhahaynay leeyihin leanna abulqaasim nebigaa la yidhaha sal alla l slam mar aduu abulqaasim maku ma kugu wanaajinayna mana kugu karaameynayno faabara nabiyu sal faaqbira nabiyu sal l slam nabigaa loo sheegay fa faqaala wuxuu faaqbara nabiya sal l slam isagaa nebiga u sheegay faqaala wuxuu yidhi sami bnaka cabdaraxmaan wiilkaaga cabdiraxmaan u bixi marka dadka wuu ku raacay nebiga laftiisa xadiidkiina dawaatuu ahaa marka maga magacayga isku magacaaba walaa takanu bikunyatii kunyadaydana ha iskugu kunyeynina waatuu ahaa meeshaas marka abulqaasim in kunyo lagula baxo mutlaqan mamnuuc miya saddex qowlaa ku jirta oo waaweyn qola a'imada ka kamida waxay leeyiin mutlaqan waa mamnuuc qofku inuu la baxo abulqaasim ee kunyo looga dhiga maba ahan ama magaciisa moxamed ha la yidhaha ama yaan la dhihin qowl labaadna wuxuu leeyahay waxaa la diidayaa magaca nebiga iyo kunyadiisa qof inuu la wada baxo ou jamciyo oo isagoo moxamed la yidhaahdo haddana kunyadiisii abulqaasim inuu ka dhigto haddii laakiin magacu wax kale yahay abulqaasim waa u bannaan tahay qayb saddexaadna a-imada waxay leeyihiin abulqaasim waa lala bixi karaa mutlaqanba nahyigana wuxuu ku gaar ahaa bay dhaheen waqtigii rasuulka sala l xilligii rasuulka ou noolaabay ku gaar ahayd <clears throat> sababkau ku yimidaana sidaas ahaa oo laba maadaba waa ku yimid oo qofkii nin baa nin u yeeraya markaasuu wuxuu yidhi ya abalqaasim nebigaa soo jeestay markaasuu yihi maa iyaaka aradtu adiga kuma rabin nin kale rabay xoogaa marka edab xumaa ku jirta meeshaas dee yaa abalqaasim la yidhaha nebigu intuu soo jeesto adiga kuma raba la yidhaahdo yani adiga kuma rabine nin kalaan u dan edab ahaan waa xuntahay saas darteedaa loo diiday mar haddii nebigu dhintay hadda dabcan nebigu ma soo jeesanayo yaa abalqaasim hadda intaad qof suuqa uga dhawaaqdo rasuulkiina kuusoo jeesan maayo adduunyadii dhexdeedii markaasoo kale marka waa saas darteed waa lala bixi karaa macnihii xadiidka ku yimid ay milicsadeen qoladaas yahuuddana waxay ku dadaali jireen inay abulqaasim ee wax la la baxaan oo ay markaa yidhaahdaan yaa abalqaasim yaa abalqaasim oo hadhowna ay yidhaahdaan adiga kuma rabno marka kulli markaa dee nebigu intuu noolaabaa nahyiga ku gaar yahayna imadaasaa qabaan qaala baabu taxwiili اlismi ila lismi magaca in la bedelo oo magac kale loo bedelo qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qala xadaanaa abu gasaan qala xadaanii abu xaasim can sahli qaala utiya bilmundir bni abi usayd ila nabiy sal l slam nabigaa loo keenay xiina welida markii la dhalay fawadacahu calaa fakidihi dhabtiisa ayuu dhigay wa abu usaydin jaalisun aabihiis abu usaydna waa fadhiyaa falaha nabiyu sala allahu calayhi wasalama bishay-in nebiga wuxuu milicsaday oo uu ku mashquulay shay beyna yadayhi hortiisa ahaa wiilkii marka dhabta u saaran yahay rasuulkiina wax kale ayaa indhihiisa jiitay oo ku mashquulay wa amara abuu usaydin bibnihi abuu usayd inankiisiibuu amray faxtumila waa laga qaaday min fakidi nabiy sal l slam nabiga bawdadiisaa laga qaaday fastafaaqa nabiyu sal l slam nebigu marka arrintiibuu kasoo jeestay oo ku mashquulay faqaala wuxuu yihi ayna sabiyu aawa cunugii faqaala abuu usayd wuxuu yihi qalabnaahu yaa rasuula allah waa qaadnay oo waan celinay macnaha qaala wuxuu yihi masmuh magaciis qaala fulaan hebel qaala laa maya laakin ismuhu lmundir magaciisa almundir baa la laydhaha fasamaahu yowma-idin ilmundir maalinkaasuu mundir u bixiyey marka xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa magac in la bedeli karo waxaa kaloo laga qaadanaa ilmuhu markay dhashaan dadka ahlu fadliga in loo geeyo say ugu duceeyaan waxaa laga qaadanayaa xadiidka cunuga maalintii la dhalo in magac loo bixi karo oo maalinta toddobaad shardi maaha in lala sugo waajibna maaha xadiidka dhahaya maalinta todobaadaa laga caqiiqeeyaa waana loo magac bixiyaa maahan yani waajib maaha todobadu marka way fiican tahay waxaa kaloo bannaan maalinta la dhalaba in magac loo bixiyo taana waa bannaan tahay oo imaamu nawowi xadiidkani u daliishaday iyo ibraahim oo nebigu uu yidhi wulida lii alleylata mawluud maanta waxaa la ii dhalay caawo cunugaa la ii dhalay buu yidhi wasamaytuhu bismi abi ibraahim waxaana ugu magac bixiyey magaca aabahay ibraahim isla habeenkaas u bixiyey marka magacaas marka ilmaha waa loo bixin karaa markay dhashaanba hore magac waa looga bixin karaa qaala baabun baabu abgad اlasmaaءi ilى اllahi caza wajala magacyada ilaahay agtiisa kuwa loogu nacayb badan yahay caddaynteedii buu u baab yahay qala xadaanaa abulyamaan qala xadaanaa shucayb شhcayb بn abi xmزةa qaala xadaثna abu الزinaad عan اlأcraj عan abi hurayrata qaal qaala rasuulu الlahi sl ly slam akhna اlasmaaءi cinda allah magackan ugu foolxun ilaahay agtiisa rajulu nin waa tasamaa isku magacaabay malika اlamlaak boqorada boqorkooda nin boqorada boqorkooda isku bixiyaa magackan ugu foolxun ilaahay agtiisa kaas marka meliku اlamlaak meliku اlmuluuk shaahanshaah asmaadaas dhan waa la reebay leanna rubuubiyada alle ayay meel uga meel ka dhac ku yihiin marka waa la joojiyo boqorka boqorada qof inuu la baxo maaha boqorka boqorada alla unbaa ah subxaanahu wa tacaala marka magacyada la midkay culimmada kala mid dhigeen waxaa ka mid a qaadi lqudaat qaadi lqudaat qaaliyaasha qaaligooda waa la mid isaga ah laftii leanna qaadi waxbuu xukumaa xaakim lxukaam iyadoo la yidhi oo kale ayb walidalika bacd al waxay yidhaahdaan qaadi lqudaad xataa hadday qoran tahay kitaabka ma la aqrinayo iyadoo jaanibka alle iyo rubuubiyada alla la weyneynayo ma la aqrinayo mashaariqadaana isticmaalaan culamaa lmashriq baa laqabkaas isticmaalaan qaadi lqudaad mararka qaarna aqda lqudaad bayba leeyihiin culamaa ulandalus laakiin waxay isticmaalaan ninka qudaada dhan ay hoos tagto oo qaaliyaasha xukumo waxay u yaqaanaan iyaga qaadi ljamaaca ay dhahaan qaadi ljamaaca oo hadday yidhahdaan fulaan kaana qaadiya aljamaaca u ahaa waxay ka wadaan qudaada dhan oo madax u ahaayaa laga wadaa asmaadaas marka ma lala baxaayo wixii la baxaan hadda waa ku dulloobayan dadka bani aadamka marka hadalka ka bato oo faanka ka bato oo qaar waxaa jira yacnii doqonnimo ayuu gaarsiinaa qofku hadduu iska faan badan yahay ninka markaad sida ufaanayo ufaanayo ufaanayo marka dambe haddii uu usoo dhigto magacyadan iyo alqaabtan inuu la baxo wax daran iyo dulli un baa u dambeynaya kii meelahan marka joogi jiro qadaafi ayaa la baxay melikulmuluk melikulmuluk la baxay meliku lmuluk marka maxaa u dambeeyey marka daran daran qof marka e, melikulmuluk yani qof haddana saa dulloobayo bayna cashiyatin wa duxaaha inuu melikulmuluk isku sheega maaha bani aadamku maanta hadduu meel joogo heer uu taagan yahay e, waxaa laga yaabaa berri inuu iska dulloobo soo boqor ah haddana inuu tuugsado waan waana la arkay ayb e, cabdiraxmaan ibn xasan aljabarti cajaa-ib ulaathaarka iska le wuxuu leeyahay meeshaan masar boqoradii joogi jiray oo baashayaalka la dhihi jiray markii meesha uu faransiisku qabsaday gaalkii faransiiska markuu qabsaday dhulkan masar saddex sano meelahaasuu haystay aad baana loola dagaalay oo muslimku waa la dagaalameen isaga oo guuldarro jiidayuuna ka baxay markii dambe saddexdaas sano nimankii madaxda ahaan jiray ee ayagu aan si fiican wax usoo maamulin ee sababkoodana ay waxaani iyo dhibaatadaas ay dadka ku qabsatay mixnadaas nimankii waxaan arkay yuu yihi qaar ka mid a ah jaamicul ashar ayagoo tuugsanayo subxaana muqalib alaxwaal u yihi jaamicu lashar masaajidka ashar banaankiisa ayagoo wax warsanayo dadka barya marka waxaan boqortinimada iyo madaxtinimada iyo haddaan lagu kibrin oo ilaahay loogu tawaaduco cadaaladna lagu dadaalo qofka sharaf iyo khayray u noqonay haddii kale laakiin wax un daranoo ka rito weyn maayo qaala baabu baabun man dacaa aakhara bitasgiiri ismih man qofkii dacaa aakhara ku kale u yeero bitasgiiri ismihi magaciisa tasgiirintiisa ugu yeero yacnii isimkii oo musaqar ah buu sheegayaa oo taskiirkuna de usluub carabi oo la yaqaano waaye oo yacni naxwadana lagu daraaseeyey marka magacii in la taskiirin karo taskiirka marka laba ujeedaa loo isticmaalaa marna taxqiir marna waxaa loo isticmaalaa yani taraxum yaa ukhay markaad leedahay oo kale walaalkaa yarood utu u naxariisanayso kala marna waxaa la yidhaahdaa qofku liidnaan iyo yaraan iyo marka la rabo in la yareeyaa la isticmaala dabcan hadda taxqiir maaha wax hadda laga hadlayo dabcan ama mararka qaar taxqiirku munaasab inuu yahaaba laga yaabo ayb qala xadaanaa muusa qala xadaanaa alqasim bnu lfadl wahuwa alxudaaniyu iqat wahuwa alxudaaniyu daalku waa shadan yahay can saciid bn اlmuhallab ninkan waxaa dhalayaa la yidhaha almuhallab ibnu abi sufra waana maqbuul rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad can dalqi bni xabiibin qaal kuntu waxaan ahaa buu yidhi ashadda annaasi dadkan ugu darnaan badan takdiiban beenin bishafaacati la beeniyo marka masale marka caqadi ah ayaa ku qalloocnayd ku qaldanaa marka wuxuu leeyahy shafaacada aad baan u inkiri jiray fasa'altu jaabiran jaabir baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi yaa tuleyqu dalqin buu tasqiiriyey yaa طulayqu samictu الnabiya sal ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay yakrujuuna min annaari dadkii naartay ka soo baxayaan bacda dukuulin gelitaan ay galeen kadib markay naarta galeen kadib inay ka soo baxayaan anaa nebiga ka maqlay uu wa naxnu naqra'u aladii taqra'u waxa aada akrinaysay aayadaha qur-aanka annagaba waa akrinaa buu yihi lanna ninkan markuu shafaacada inkiraya dabcan daayado iyo waxbuu soo deliishana umuur buu isku totoosisana wamaa hum bikhaarijiina min annaar iyo maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac iyo shafaaco ma jirto markuu dhahayo meel cidlaa iskama joogo isagana aayadou aqrinayaa laakiin aayadeeda sidii saxda ahayd ma loo fasirayo marka jaabir wuxuu le war aayadda annakana waa naqaanaa waa aqrinaa aayadda nebigana saan anaa ka maqlay yacni waa kaa aqoon badanahay oo nebigan aniga soo gaaray wax ka maqlay qur-aankana nebigii markuu kusoo degayaan joogay aniga marka wuxuu leeyahay marka waxaad akrisan waxaad akrinaysana anagu waa akrinay ayb maxalushaahidka marka yaa dulayqdaas u shafaacada waxaa inkirana muctasilada iyo khawaarijta iyagaa shafaacatu ahlilkabaa'ir iyagaa inkiro oo yiraahdo qof naar galay mar manaba kama soo baxayo sidii naxariistii alle inay ayagu gacanta ku haystaan oo kale baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yudca rajulu qofka waxaa loogu yeeraa biaxabi lasmaai ilayhi magacyadiisa ka loogu jacayl badan yahay agtiisa qala xadaanaa moxamed bnu abi bakrin almuqadamiy qaala xadaanaa moxamed bnu cuhmaan alqurashiy qala xadaثna dayaal bn cubayd bn xandla wahuwa alxanafiyu acraabiyu saduq rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladb اlmfrad qala xadaثanii jadii xandalata xandalata bni xidyam huwa tamiimiyun صaxaabi weeyaan rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmfrad qaala ayb dayaal bnu cubayd bni xandalata qaala xadaanii jadii soo idinma xigto qaala kana nabiyu sal ly slama yucjibuhu nabigu waxau jeclaa an yudcaa alrajulu ninka in loogu yeero biaxabi asmaa'ihi ilayhi magacyadiisa ka loogu jacayl badan yahay wa axabi kunaahu kunyooyinkiisa midda uu ugu jecel yahay in loogu magac daro saas ayuu nabigu jeclaa baabu taxwiili ismi caasiya caasiya magacaas in la bedelo qala xadaثna صدqة بن الفضل qala xadaثna yaحya بن سacيidi الqطاn qala can cubayd الlahi can naafici can ibni cmra ana الnabiya sal ly slm gayara sma caasiyata magacaasuu bedelay waqaala anti jamiila caasiya la dhihi jiray jamiilo u bixiyey marka magacaa marka caasiya waa la bedelaa cisyaan iyo amardiido tusa qala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wasaciid bnu muxamed qala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qala xadaanaa abi can moxamed bni isxaaq qala xadaanii moxamed bnu camr bni cataa anahu dakla calaa zaynaba binti abi salama usoo galay waa gabadhii umu salama ay dhashay nebiga rabiibadiisa ahayd fasa'alathu waxay su-aashay can ismi uktin lahu walaal isaga uu lahaa magaceeda cindahu agtiisa joogtay qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ismuhaa barra magaceeda waxaa la yidhaha barra ayb barra marka waa barri magaceeda marka barri qaalat waxay tihi gayir ismahaa magaceeda bedel faina nabiya sal l slam nabiga nakaxa zaynaba binta jaxshin ayuu guursaday wasmuhaa barra iyadoo la dhaho fagayara smahaa ilaa zaynab magaceedii zaynab buu u bedelay fadakala calaa umi salamata u galay xiina tasawajaha markuu guursaday wasmii anigana oo umu salama gabadheedaana barra ayuu ahaa magaceeda fasamicahaa wou maqlay tadcuunii iyadoo ii yeeraysa bara igu yeeraysa baratu yaa barra faqaala wuxuu yihi laa tusakuu anfusakum warnafihiina ha amaanina ha amaaninina fain allaha alla huwa aclamu isagaa ku ogaal badan bilbarati midda baarida a ah, minkuna idinka idinka mid a minkuna idinka idinkaga ogaal badan waalfaajirati iyo faajirada samiihaa zaynab ku magacow marka anna baraa lay dhihi jiray waa iga bedelay nebiga oo wuxuu ii bedelay zaynab fa qaalat waxay tidhi fa hiya zaynabu umu salama marka waxay tihi waayahay zaynab faqultu lahaa waxaan ku idhi buu leeyahay waxaa dhahayo moxamed bnu camr bni cataa samii waayay walaashay adna magac u bixi faqaalat waxay tihi hayirhu ilaa maa gayara ilayhi rasuulu llahi sal l slam waxay nebiga u bedelay u bedel adigana fasamihaa zaynab zaynab ku magacaabo marka baabu sarmi magac kale waa isagana sarmi saraamada marka waa wax kala go-an waay wax kala go-an ayb waa go-naan qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثna zayd bnu xubaab qala xadaثanii cmar bnu cثman bni cabdالرaحman bni saciidi اlmahzuumiy camarna waa la yihaha ninkan weliba camarka aad camr bnu cثmaan wahuwa maqbul qala xadaثanii jadii can abihi wakana smhu sarma ayaa la dhihi jiray fasamaahu الnabiyu sal ly slam nabigaa u bixiyey saciidan qaala ra-aytu cuثmaana radia allahu canhu mutaki'an fi lmasjidi wuxuu yidhi cuhmaan baan arkay isagoo masjidka dangiigsan oo xusulkiisa uu mudan yahay marka magacaa sarmi nebiga waa bedelay saciid buuna u bedelay ayb qaala xadaanaa abu nucaym can israa'iila can abi isxaaq can hani ibni hani can caliyin radia allahu canhu qaal lama wulida alxasan xasan markii la dhalay radia allahu canhu samaytuhu xarban ayaan u bixiyey fajaءa nabiyu sal l slam faqaala aruuni bnii wiilkaygii tusa maa samaytumuuhu maxaa u bixiseen qulnaa xarban qaala bal huwa xasan falamaa wulida alxuseynu radia allahu canhu samaytuhu xarban fajaءa nabiyu sal l slam faqaala aruuni bnii inankaygii tusa maa samaytumuuhu maxaa u bixiseen qulnaa xarban qaala bal huwa xuseyn falamaa wulida thaaliu samaytuhu xarban fajaءa nabiyu sal ly slam faqaala aruuni bnii wiilkayga itusa maa samaytumuuhu maxaa u bixiseen qulnaa xarban qaala bal huwa muxsin uma qaala inii samaytuhum biasmaa'i waladi haaruun ayaan u bixiyey haaruun ilmihiisa magacyadooda shabrun wa shubayrun wa mubashir marka eh, axaadiidtan oo dhan waxay tusaysaa nebigu sida ugu daryeeli jiray asmaada qabiixada inuu bedelo kuwa la jecel yahayna uu u bedelo ayib baabu quraab quraab magaca la bixidiisa ayib quraabkana macnihiisu waa albucdi shimbiraha markay tahayna waa kan ugu xun baktiga iyo dhiigga unba cunaa dukaha ayb qala xadaثna mxamed bnu sinaan qala xadaثna cabdالlahi bn اlxariث bni abza qala xadaثanii umii qala xadaثatnii umii raa'idaة bint muslim can abiha qala shahidtu maca الnabiy sal ll ly slam xunaynan ayaa nabiga la xaadiray faqaala lii wuxuu igu yihi masmuk magacaa qultu waxaan idhi quraan qaala laa maya bal ismuka muslim magacaaga muslim baa leedahay xadiidkanna marka dacfi baa ku jiro raa'idatu laa tucraf kii hore laftiisa calina dacfi baa ku jiray ayb baabu shihaab shihaab qaala xadaanaa camru bnu marzuuq qaala xadaanaa cimraan lqaطaan can qataadata can zuraarata bni awfa can sacd bni hishaami can caaishata radia allahu canha qaalat dukira cinda rasuuli llahi sal l slam rajulun nabiga agtiisa nin baa lagu sheegay yuqaalu lahu shihaab ninkaas oo la yidhaha shihaab shihaab marka waa dhimbil soomaalida laftooda waa la baxaan dhimbil dhimbil waayahay faqaala rasuulu llahi sal l l slam bal anta hishaam hishaam aa lagu yidhaha buuri hishaam magaca marka nebigu waa bedelay halkaan ha iska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed